Mm-hmm. darsigeennii alshamaa'ilu almuxamadiya liabi ciisa moxamed ibnu ciisa ibnu sawrat tirmidi caleyh raxmat ullahi wanafacana allahu biculuumih waa darsigii koobiyo tobnaad sheekhu wuxuu uhi baabu maa ja'a fi itikaa'i rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam waa wixii ku soo arooray fi itikaa'i taageerashadii rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam uu cid kala taageertay shalay tukaadu waa markuu qofku fadhiyo wixii uu taageerto cuskado itikaagana waxa weeye qofkii markuu kacayo amaba uu soconayo labada xaalo wuxuu u taageeranaya ama u cuskanayaana waa caafimaad darro iyo awood daro waxaana u badan tahay axaadiistani caafimaad darradii iyo xanuunkii ugu dambeeyey ee nebigu ku geeriyoon doono salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka xaaladii nebigu xaaladiisu ay yar adkaatay awooddiisana uu ka wabiyey ciddii uu taageeranayey ayuu baabkan ku keenayaa wuxuu ku keenayaa laba xadiid qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa camr bnu caasimin qaala xadaanaa xamaad ibnu salama can xumayd xumayd bn cabdiraxmaan xumayd atawiil can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebiga ilaahay kaana wuxuu ahaa shaakiyan mid buka ayuu ahaa shaakiyan ay mariidan mid buka ayuuha fa kharaja waa soo baxay yatawakka'u isagoo taageeranaya calaa usaamata bna zaydin wa calayhi walxaal xilligaana calayhi wuxuu xidhnaa thawbun mara ayuu xidhnaa qatriyun qadar loo nisbeeyey oo xagga iyo qadar lagu sameeyey qad tawashaxa bihi oo nebigu hagoogtay sala allahu caleyh wasalam fa sallaa bihim waa tukiyey imaaman bihim isagoo imaam ah xadiikani horeynu soo marnay waa xadiid saxiixa shaakiyan ay mariidan waa qof buka oo cabanaya yotawaka waa taageerashada gaar ahaan markuu qofka garabka qabsado ee uu garabka taageerto isaga quwadiisa uu quwad ka dhigto ayaa yatawaka laydhaa waxaa kaloo tawaka la ydhaahdaa ul iyo wixii lamid taageerato hiya casaaya atawakau calayha waahushu biha calaa hanami waliya fiiha macaaribu ukhra atawaku waa taageerasho wuxuu xidhnaa thawbun qitriyun inagin idhi waa laba macnay leeday in loo nisbeeyo qabiila min qabaa'il ilyaman iyo in loo nisbeeyo beled ku yaalla baxrayn oo yusamaa qatar marka waa dalka imika aynu qatar u naqaano weeye sheekhuna saasuu leeyay waa xulalun jiyaad tuxma min beledin bilbaxrayn ismuha qatar marka xaggaasaa lagu samayn jiray waxay ahaayeen go'yaal iyo maryo fiican bay ahaayeen qad tawashaxa bihi tawashaxu saddex macno ayuu lahaa in la yidhaahdo wuu jeeni qaartay ama in la yidhaahdo luquntuu ku xidhay iyo in la yidhahdo wuu hagoogtay oo garbuu ka soo daadiyey taasaana ugu fiican atawashux in garbaha laga keeno oo sidaa loo hagoogto nebigu waa tukiyey imaaman biasxaabih isagoo asxaabtiisa imaamu ah saxaabigii markaa tukanayana dhinac buu u baxay dib buu u baxay markaa nebigu ku xidhanaya calayhi salaatu wasalaam taghayuru limaam salaadda imaamka aad la xidhatay inuu isbedelaana arrin cusub maaha waana arrin diinta ogoshahay wuxuu isu bedeli karayaa qofkii oo weysadu ka jabto qofkii oo nijaasa dareema imaamka ahaa imaamkii ka xaq lahaa oo yimaada isaguna wuxuu noqonayaa ma'muun waxaa noqonaya imaam kii yimi gaar ahaan walo ay leeyihiin wixii nebiga ka soo hadhay calayhi salaatu wasalaam hadduu salaada xidho saasuu imaamnimo ku dhammaysanayaa intuu doonaa ka fadli badnaado kii rasmiga weligiiba ha yimaado laakiin nebiga khasaa'istiisay ka mid ahayd isagu hadduu imaamnimo u soo qaanshiirto inaanay cid kale hogaaminaynin noloshii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daba tukaday laba saxaabiyu cid kale kuma daba tukan cabdiraxmaan ibnu cawf waa uu ku daba tukaday abubakar sidiiqna waa ku daba tukaday cid saddexaad ku daba tukaday ma jirto haba yaraateed qaala xadaanaa cabdulaahi bnu cabdiraxmaanin qaala xadaanaa muxamed ibnu mubaarak qaala sanaa cadaa ibnu muslim alkhafaaf alxalabiy qaala xadaanaa jacfar ibnu burqaan can cadaa ibni abi rabax can ilfadl ibni cabaasin radi allahu canhu qaala waxa uu dakhaltu waan galay calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh fii maradihi xanuunkii baan u soo galay aladii xanuunkii tuwufiya fiihi xanuunkuu nebigu ku geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu calayh biabii huwa wa ummii ayaan u soo galay walxaal baan u soo galay calaa ra'sihi madaxiisa ay saaran tahay cisaabatun cimaamad safraa'u oo boodhoboodho ah fa sallamtu alayhi waan salaamay fa qaala wuxuu uhi ay fadl ay yaa fadl ay waa xarf min xuruufi nida fadalow qultu labayka yaa rasuul allah labayka ku ajiibay ijaabatan bacda ijaaba qaala wuxuu uhi ushdud ku adkee bi haadihi alcisaabati cisaabadan iyo cimaamadan ku adkee ra'sii madaxayga madaxa ku giiji garo oo way khafiiftay madaxay ugu xidhnayd way yaro fududaatay deetana ku buu yidhi qaala wuxuu waan yeelay waan ku giijiyey uma qacada waa soo fadhiistay fa wadaca waa dhigay kafahu calaa cashiisa calaa mankibii garabkayga ayuu saaray si uu u kaco deetna waa kacay uma qaama waa kacay fa dakhala fi lmasjidi masaajka ayuu galay dakhala marna waxay ku tacadiyi kartaa xaraf jaarkaa fii marna toos bay noqotaayoo fa dakhala almasjida mafcuulkay toosu gaadhaa wa fi lxadiisi qisa xadiisku qisa ayuu lahaa qisada uu sheekhu soo gaabiyey qiso badan maaha nebigu masaajkuu soo galay dabeetana wuxuu fuulay mimbarka waxaa ka horreeyey cisaabada biyo lagu shubayoo toddoba wadaamooda ah. dabeetana khifa ayuu dareemay mar alla markuu fadhiistay mimbarka ayuu yidhi dadkii ha loo yeedho asalaata jaamica dadkii baa loo wada yeedhay faxamid allaha wa asnaa calayh waltamasa min almuslimiina an yatlubuu minhu xuquuqahu nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam dad yahow waxaa dhici karta in ilaahay uu ii yeedho dabeetana aan ajiibo oo malaggii ka hadlaya in ilaahay ii yeedho oo malagga ii soo diro oo aan ajiibo mana jeceli hal qof oo idinka idinka mida inaan dulmigiisa la soo xaadiro qiyaamaha markaa nin walooba iga goosa buu yidhi ninkii aan maalin kelmad ku idhi iyo ninkii aan gacan u qaaday iyo kii aan xoolo ka qaaday nin walooba iga gooso jidhkaygiina waa ka cirdagiygana waa kaa waa la hogtay aad baa loo hogtay deetan markuu arkay inaan cidina ka goosanayn ma nebiga ilahi cid odhanaysaa ii jaro iyo iga gooso waxa weeye markuu arkay ayaa u duceeyey ilaahayow addoon baane waana cadhoonayaa marna raalli baan noqonayaa ninkii aan kelmad ku idhi iyo kii aan habaaray iyo kii aan sidan idhi ilaahayow dhammaantood dembidhaaf iyo naxariis uga dhig marka aadna waa u waaniyey waana xadiiskan markuu soo baxay xadiiska cirbaad ibnu saariya ee bukhaari ay ku yaalaayeen ee arbaciinka wacadanaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam mawcidatan baliiqa wajilad minha alquluub wadarafat minha alcuyuun faqulnaa yaa rasuula allah kaanaha mawcidatu muwadicin faawsina faqaala calaykum bisunati saa uu waday alaykum marka xadiiskani waa xadiis saxiixa horta waxaa u soo galay xadiisku waa xadiis naasilah oo aad u dheer taqriiban waxa warinaya shan wey ka baa loogu tegayaa saxaabiga marka axaadiista dhaadheer ee tirmidi leeyahay halka qaarkoodna uu saddex ugu tegayo nebiga kanna wuxuu ugu tegayaa lix ka toddobada unbaa ka badan fadal ibnu cabaas waxaa dhalay cabaas ibnu cabdilmualib cabdillahi ibnu cabaas bay walaaliyiin wiil dhallinyaro ah oo nebigu jecel yahay cabdillahi waa ka weynaa aadna u qurxoonaa buu ahaa waa ninkii maalintii xajatlwadaac nebiga la soo fulay hasha deetana gabadh qurxoon oo dhallinyaro ah ayaa nebiga hor istaagtay wax weydiinaysa deetana wuu eegay nebigu intuu wejigii qabtay buu xaggaa u jeediyey haddana koonii kalu ka eegay deetana xaggan u ka jeediyey xaggaasuu u jeediyey deetana aad buu ula hadlay markii la weydiinay wuxuu yidhi waxaan arkay nin dhallinyaro ah oo gabadh dhallinyaraha eegayo waan u baqay marka fadal ibnu cabaas nin aad qiimo badan buu ahaa nebigu u soo galay xanuunkuu ku geeriyoon doono deete waxa uu yidhi cisaabadan iyo cimaamadan madaxayga ku giiji giijintaasi ma diideysa tawakulkaiyo alla tala saaradka waa nooc min atadaawi oo madaxa marka la giijiyo madax xanuunkan badanee uu fafakda haya way yaraataa ninkastoo madax xanuun haya hadduu si fiican u xidho waa u yaraanaya uu khafiifaya wuxoogay nafiisuu dareemaya marka isagoo sayidulmutawakiliin ah haddana wixii ka khafiifinaya xumadda iyo madax xanuunka sala allahu calayhi waaalih wasalam waa uu samaynayaa cisaabadani safraa bay ahayd waxaa kaloo iyadana jirtay cisaabatan xamraa oo fii bacdi riwaayaat ay sheegayaan laakiin may ahayn xilligan uu xanuunsanayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa kaleynu soo marnay cimaamatan sawda intaba waxaa ka fadli badan cimaamatan baydaa marka marka laysu wada keeno midabadoo afartaasay noqonayaan mid cad waa xidhay mid safraana waa xidhay casaanna waa xidhay madowna waa xidhay walow madowga ugu yaraa mar alle markii uu xidhay waxoogay nafisuu dareemay deetana wuxuu waa soo sara fadhiistay nabiga caleyh salaatu wasalaam markuu soo sara fadhiistayna garabkaygu qabsaday markaa wuxuu dareemayaa inuu kacayo isna deetana waa isu gundhiyey awooddiisiibuu sameeyey uu taageeray nebigu waa kacay alayh salaatu wasalaam isagoo taageeran oo haysta fadal ibnu cabbaas ayuu dhaqaajiyey sidiibuu ku yimi masaajidka dabcan halkuu ka soo dhaqaaqaya waa qolka caaisha waa xujrata caaisha oo aan wax badan u jirin mimbarka waxaan isleeyahay waa laba tiiruun tiirkan ilaa tiirka intaasay isu jiraan mimbarka iyo qolka caaisha waana garanaysaanoo nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaamihii hore xanuunka wuu wareegayey oo qismadiibu samaynayay kolba gurigu wareegayey deetana muu odhanin codsi toosa muu bixinin oo muu oranin ha layska kay ammaan geliyo oo guri guryaha ka mid a aan iska jiifsada muu odhane wuu dareensiiyey wuxuu dhaa ayna ana hadan anigu berri xaggeen ku qorana gurigeenahay markuu dhowr jeer weydiiye gurigeenahay ayay fahmeen se yaa rasuul allah kii aad jeceshay lagugu baxnaanayo sii guriga caaisha la geeyo kii caaisha lagu baxnaanayey kaa ayuu ku geeriyoonayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh baabu maa jaaa fi sifati akli rasuuli sala allahu aleyh wasalam halkan waxaynu ka gelaynaa waa baabkii afariyo labaatanaade sifada nebigu wuxuu cunayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh fii sifati akli rasuuliillaah siduu wuxuu cuni jiray waa qaabkii weeye waxaa laga hadlaya wax ma cuni jiray maaha oo nebigu waa bashar waana cunaya waana cabaya waa gaajoonaya waa seexanaya acraadda bini aadanka iyo sifaatka way ku wada imanayaan qolooyinkii caqliga darraa ee cilmiga darraa ee mushrikiinta ahaa ayuunbaa la yaabi jiray waxay la yaabi jireen maa lihada arasuuli yaakulu tacaama wa yamshi fi laswaaq waa maxay nebigeen ilaahay cuntada cunaya ee hunguroonaya ee haddana suuqa lugaynaya cunnadii bay dembi ka dhigayaan suuqoo la lugeeyaabay dembi ka dhigeen kaanama ay leeyihiin basharkuba inuu nebi noqdo maaha ila basharku waa soo dhaadhacaya suuqa waa tegaya wuxuu uga baahayeba markuu gaajoodana wax waa cunaya qolooyinka noocaasa ma nihin qur-aankuna waa u jawaabay oo markaasaa lagu yidhi walow jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajula wala walalabasna calayhi maa yalbisuun haddaannu malagba ka soo dhigno oo aannu malagnimada sheegayaan qaadanno dee waxaanu ka soo dhigaynaa bashar caadiya oo ilan malaggu guryaha ma geli karo oo garbihiisa iyo qaabku u abuuran yahay dhulkuba qaadi maayo marka nin laga soo dhigilaa qof caadiya ah. taasaana ka sii wareer badnaan laydoo markuu nebigu isagoo biniaadan idhaa nebi baanay ayaa la yaabanaay markuu horta idhaa biniaadanba maihiy malag baanay ninkaygani saa u ku celi qof caadiya intuu soo ag fadhiista idhaa ninkaygani biniaadan maihi malag baanay mar labaad kan ku idhaa haddana nebi waa laba sheegasho la yaab leh markaasay sii dhekafaari lahayd marka inuu nebigu wax cunaa oo inala dareen ahaadaa waxay ka mid ahayd xigmadaha waaweyn ee ilaahay nabiga u keenay waayo haddaanu gaajoonayn buu malag ba yahay gaajadeenama dareemeen saxaabada xadiisumuu dabadoo qaban la kolba dhinaca u fadhiistaan rasuul qadadii bay gaadhay maqaduu dareemaya cashadii bay gaadhay macashuu dareemaya eh, ma hurdoonayo ma gaajoonayo kaadi qaban mayso deetana waa ku rafaadi meesha laakiin qof bini'aadana oo la dareena oo garanaya ka gaajooraya gaajadiisa oo garanaya ka haraadan haraadkiis oo duruufaha xanuunku ku imanayo kullu haadaha baa ilaahay noo dooray salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaabkii u cunayey ayuu xadiis ayuu u keenay shan xadiis buu ku keenaya qaala xadaana maxamed bn bashaar qaala xadaana cabdiraxmaan bn mahdi can sufyaan sufyaan athawri can saciid bni ibraahim waa can ibnin likacb bni maalik kacab bni maalik oo saxaabigii shaacirka ahaa ee gabayaaga nebiga ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh saddexdii la fogeeyey aladiina khullifuu buu ku jiray can abiihi laba inanu baabuu lahaa cabdullah iyo cabdiraxmaan waxaa la xoojinaya inuu ahaa cabdullah ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebiga ilaahay kaana wuxuu ahaa yalcaqu mid asaabicahu farahiisa ayuu leefi jiray alaaan saddex jeer ayuu leefi jiray qaala abu ciisa warawaa waa wariyey hayru maxamed bashaar hada alxadiia xadiiskan uu wariyey faqaala wuxuu idhi yalcaqu waa leefi jiray asaabicahu farihiisa athalaaa ee saddexda ah marka athalaas waa nacti waa la sifaynaya farihii saddexda ahaa ayuu leefi jiray iyo farihiisuu leefi jiray alaaan saddex jeer waa tamyiis saddex jeer buu leefi jiray oona afarna ahayn shanna ahayn labada riwaayo insha allah waa isku qaadi doonnaa horta aan ku bilowno nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu cuntaynayo waxa caado u ahayd inuu faraha ku cuno haddii uu faraha ku cunayana waxa axaadiistu u badan tahay saa arki doontaan inuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi saddex farood wax ku cuni jiray saddex farood inuu ku cuni jiray alibhaam oo suulka almusabixa oo carabtu odhan jireen asabaaba carabtu sabaabay odhan jireen markay caayan isku caayi jireen laakiin markii dan waxa loo bixiya almusabixa kol haddii aad shahaadanayso almusabixa alwusta ta dhexe saddexaasuu ku cuni jiray waxaa u badnaa saddexdaa waxaa soo raaca marmarka qaarkeedna taafraad buu ku dari jiray marmarna shantaba waa ku cuni jiray intu wa soo arooreen laakiin saddexduu badnaa culimmadu waxay leeyihin wuxuu saddexda xaalo ugu cunay mar saddexa iyo mar afara iyo mar shan ah liikhtilaafi aladcima cuntooyinka kala duwan cuntada adag ee timirtoo kale iyo israacaysa saddex keliyaad u baahantay waxaad uga baahantay afar iyo shantoona ma jirto cuntada waxoogay kala yar ordaysana afartaad ku taageeraysaa waxoogay qaada caadi u noqonaya untada dee waxoogay kala cararaysa sida beriiskana waad u baahantahay shantaba inaad ku qaato laakiin nebiga baabacadiisa inay wax gaadheen marna lama soo warin marka in mujarafo saa loo daro ee waa shuqulkii dadka aan diinta lahayn wey oo waad qaar intay qadinayaan sidaa yidhi dabeetana intuu saa isugu kuuso aad moodda la dagaalamayo ama cunnadu ka cararayso cagal leeday kolleyba aday kuu taallaa intaad ka cuni marka saddexduba way sugan yihin waxay leeyihin culimmadu si aan ilaahay diintayna ugu cidhiidhiin dadka qaar baa farsamo xunoo haddii laaa beriiska saddex ku qaada maba qaadayaba wuxuba ka kala yaacay iska kacaaba laga yaaba marka waa loo fudeydiyey inuu taafraad iyo tashanaadba ku qaadi karo deetana uu ku cuni karo intaba waa loo fudeydiyey wuxuu leeyahay ibnu daqiiq alciid taqiyudiin raxmatullahi tacaala caleyh nebigu wuxuu leefi jiray faraha laba arrimood mid waa manquul oo xadiiskaa sheegay xadiisku muxuu odhanayaa idaa akala axadukum dacaamahu falyalcaq asaabicahu midkiin hadduu cunteeyo falaha leefo ha muunsado fa innahu laa yadri fii ayatihinna albaraka ma oga teebay barakadu la socotaa tanuu iska farxalayo ee biyaha ku maydhayo iyo tuu cunay tu barako wadata garan maaye ha iska leefo oo deetna ha cuno wixii ku jira halkaa mid waa taasoo waa manquul oo barakadii waa midda labaadee farii baa lasii nadiifinaya faraha marka la leefo biyo badan u baahan maayaan biyo yaroo khafiifa ayuu ku farxalaya oo aan doorinayna biyaha imika adigoo suugo ka buuxaan haddaad biyaha daf siiso qof damboo kaa daba farxalan karaay ma jiro laakiin adoo nadiifiye oo yareeye haddaad gacmaha wax badan biyihii doorsoomi maayaan laba dariiqoo xadiisku sheegay yalcaqu asaabicahu alaaan saddex jeer buu ayuu ayuu ayuu ayuu eh, eh, eh, ayuu muusanaya wuxuu leeyahay mulla cali lqaari waxaanan kala garanayn mid walba ma saddex jeer buu muusanaya mise saddexdii oo wada socda ayuu saddex jeer muusanaya wuxuu leeyahay alimaamu nawowi iyo ibnu xajar alhaytami waxay leeyihiin waxa fiican far walba saddex jeer ayuu muudsanaya far walba si gaara markaa nadiifay noqonaysaa wax badanoo la socdaaba ma jiraan taasi waxa wey waa wixii faraha la socday barakada la sheegayaana waa inay kuu noqoto hidaa iyo cunno fiican oo fitamiin fiican jirku ka helo iyo inuu caafimaad darradeeda ka badbaado oo aanad ku xanuunsanin ile cuntooyin badan baa lagu xanuunsadaaye iyo inaad quwo ka hesho awood ku cibaadaysato iyo awood aad ku shaqo tagto wixii ka daadaatay ka warrama axaadiista nebigu waxay tilmaamaysaa man laciqa safxa waxay tilmaamaysaa qofka wixii ka daata qaata ee soo qaata intuu hagaajiyo cuna inuu barako badan ka helayo dembi dhaafna uu ka helayo ayaa muuqata marka cunadan la daadinayo kol adaad meeshay ku cunaysaa nadiif tahay oo aanay meel xunoo nijaasa ahayn oo ama e, mara taallo ama shamac yaallo ama wax kale yaallo wixii daataba in la qaato oo la nadiifiyo haddii wax ku yaallaan laga tirtiro oo la cuno ayaa diin ah oo sharciya ah alimaam alkhadaabi wuxuu leeyahay isagoo ka warramaya qolooyin baa wuxuu yidhi caaba haadihi qawmun afsada cuquulahum tarafuh lacqa alasaabici wa hada amru mustaqbax laqad akala alkulla fakayfa yastaqdiru lbacda alimaam alkhadaabi abu sulaymaan ayaa wuxuu aad iyo aad u naqdiyayaa qolooyin mutakabiriinah oo sunnada nebiga iska kansaysan taago yidhaahda maxaa faraha lagala doonaya afka waa shuqul waan ka wasuuslaayo waan maxaa afka nin weynoo sidaa afkiisa faraha la doona meelma yaro caruura muxuu kala doonayaa deeta wuxuu leeyahy qolooyin tarafuha iyo kibirka iyo nimcaysigu waalay ayaa waxay u arkeen arrin foolxun maaha buuri waayo waxaan faraha ku yaalla waa maxay oo wixii aad cuntay ee kugu tegey baaqigoodi wey intii badnaydba waad cuntay oo kamaad qashaafayn inta yaree soo hadhay maxaad uga qashaafaysaa ila cunto isku jinsi bay ahayd isku nooc bay ahayd barhu adigii macaansanaye dee miliqsanaye saanu u dhadhansanayey soo maa baaqigii ka soo hadhay weeye intan maxay qabtaa xalle wax qabtaa ma jirto bar riwaayadku waxay leeyihin ama culimmada shuraaxdu waxay leeyihin waxa fiican oo sunno ah inta wax la cunayo inaanad leefin laakiin markaad dhammaysato inta aanad faraxalanin wey waayo waxaa dhici karta dadka qaarkii inay ee gacmaha aad afka gelisay ee candhuuftaada gaadhaya inay dadka qaar ka walaacaan oo ay marata ay ka khashaafaan baa dhici karta marka inta wax la cunayo caad isaga cun marka cuntadii aad ka farxalateed faraha ka qaada eed joojiso ayaad faraha leeleefi inta aanad farxalanin waayahay xadiikaasi waa xadiis saxiixa qaala xadaana alxasan bnu caliy alkhalaal qaala ana cafaan ibnu muslim qaala ana xamaad ibnu salma can haabit albunani haabitin anasin albunani can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu nebigu wuxuu aha sala allahu aley wasalam idaa akala hadduu cuno tacaaman cunto hadduu cuno lacaqa waa leefayey asaabicahu farihiisa athalaatha ee saddexda ah ayuu leefayey markaa riwaayaddii lahayd waxay inoo sheegtay saddex jeer in la leefayo tanna waxay inoo kordhisay faraha wax ku cunayay inay saddex ahaayeen waa mutlaqa iyo muqayada waa laysla dooranaya kol haddii xukunku mid yahay maxaa la odhanaya saddex farood baa lagu cunayaa saddexdii faroodee lagu cunaynaa ee saddex jeer baa la leefayaa waa xadiis saxiixa qaala xadaana xusein bnu cali bnu yaziid asudaai albaqhdaadiy qaala sana yacquub bnu isxaaqin yacni alxadrami qaala xadaana shucba waa shucbnat lxajaaj can sufyaan athawri can caliy bn alaqmar can abi juxayfata radi allahu canhu qaala waxau yidhi qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebiga ilaahay wuxuu yidhi amaa ana aniga miyaa falaa aakulu ma cunayo mutaki'an anigoo mutaki ah anoo dengiiga oo gacmaha xagga daba marsaday ama anigoo tarabucay oo cagaha laabtay labadii macnee shalay aan ku soo marnay ayuu ku soo celiyey itikaagaasina waa manhi shareecadu diiday qaala qaala xadaana sufyaan can caliy bn aqmar naxwahu xadiiska haruun buu la nooc yahay qaala xadaana haaruun ibn isxaaq alxamdaani qaala hanaa cabdat bn sulaymaan can hishaam bni curwa can ibnin likacb bni maalik can abiihi waa inankii horan soo marnay waa cabdillahi bnu kacab qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sal slam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa ya'kulu mid ku cuna biasaabicihi farihiisa athalaai ee saddexda ah waa suulka iyo murdisada iyo ta dhexe wayalcaquhunna waana muudsan jiray ama waa leefi jiray waana xadiid saxiixa axkaamtiisana waa aragnay qaala xadaana axmed bnu manicin qaala xadaana alfadl bnu dukayn abu nucaym qaala xadaana muscab bnu sulaym qaala samictu anas malik radi allahu canhu yaquul utiya waa loo keenay rasuulu llaahi sala allahu aley wasalam baa loo keenay bitamrin timir baa loo keenay biabi huwa ummi fara'aytu waxaan arkay ya'kulu isagoo cunaya wal walxaal buu cunayay huwa isaguba muqcin iqca uu ku jiro min al aljuuci gaajo awgeed muqcin ay saaxibu iqcaa'in isagoo iqcaa fadhiya iqcaagu laba macno weeye macna waa yaro baciid waa iqcaagii la diiday waxa weeye qofku wuxuu ku fadhiisanayaa labada sal labadiisii lugoodna badhiduu ku qabanaya sidaasuu dabeeta u fadhiisanaya inuu shafka taago labadii gacmoodna xagga dambu marinaya marka qaabkaa aygu u fadhiisto ee baridana uu dhulka dhigo cagahana uu ku dhaweeyo cagahaagii waxaad ku dhejinaysaa eh? baridaad ku dhejinaysaa iyo salka qaarka sarna kor baad u taagaysaa gacmihiina dhulkaad saan u qabsanaysaa qaabkaa in la yidhaahdo waa lagu macneeyey waa macnaha koobaad hadii walaalaha mid ka mid uu tusaalayn karo waa ficnaan lahayd ha sida baarakallah ku dhawey cagaa waliba cagafaka nooca weeye qaabka cagaa loogu dhoweeyey deetana kaas waa nooca salaadda waa la diidey maxaa salaadda loogu diiday wuxuu shabbahayaa hay'atulkilaab oo qofku markuu salaada ku jiro xaaladiisii ugu sharafta banayd buu ku jiraa saa ogeed xayawaanba inuu shabaha lama ogola iqacaan ka iqacailkalbi waa la waxaa la diiday buruukan ka buruuka albaciir jilbaha in rig lagaga siiyo dhulka sida awrku u dhaco waa la diidey waxaa la diiday iltifaatan kailtifaati saclab sida dacwadu ay u hareera daymooto baa la daymooto waa la diiday waxaa la diiday rafcan ka rafci shumaasan ka shumaasi khayl farduhu siday dabada u taagaan inuu qofku gacmaha taago innaga dadka qaarkeen baa saaila markay salaam naqsanayaan assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah gacmahana shago kuma laha cid la salaamayaa ma jirto waxa weye cid la ishaarayo loo tilmaamaya ma jirtee afkaa laga salaama naqsanaya waxaa la diiday sida ayga in gacmaha la barraaqsado oo gacmihii la dhigo waa inay gacmuhu koru taagan yihiin ma dhulka lagu haya bimacnaa xayawaanka o dhan lama shabahayo xaala salaa xaaladan laakiin waxay yidhahdeen waa laga soo reebayaayo nebigu wuxuu shabahayaa adoonka maadaama uu addoon yihi addoonnimadana uu jeclaa saasuu fadhiistayoo saasuu taa waxaa maray culammada shuraaxda qayb ka mid ah laakiin qaybta badani waxay mareen iqcaagii sharcigaha inuu yahay aliqcaau sharci waa maxay jilbaha dhulka dhigaysaa faraha lugahana dhulkaad ku xejinaysaa cidhibtaadana waad ku fadhiisanaysaa cidhibtaadana waad ku fadhiisanaysaa xabadana ku darso khayr allah ku siiyo faraha hawaka labadii farood ayaad ku taa istaagtay badhidiina waad hee taasaa u dhow labada cunitaanka oo nebigu saa isuu fadhiyey deetana uu cunayay markaa qaabkaasaan arkay buu yidhi iqcaagaasaa labada xoog badan in sidaa u fadhiista nebigu faraha ayuu cagaar dhulka ku istaajiyey labada cirhboodna wuu ku fadhiistay waa aliqcaau sharci waa kuu cabdillahi bnu cabbaas lahaa inna min aliqcaa'i sunnatun mid sunna a ah baa jira sidaa waa lagu adxiyastaa fi bacdi alxaalaat amaba labadan fadhiga u udhexeeya labada sujuudood ayaa saasi sunno tahay xadiiskan markuu warinayay imaam axmed wuu yar dheereeye wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam muddo ayuu gaajaysnaa xaafaddiisana waxa ma oolin timir badan baa markaa la keenay nebigu wuxuu u fadhiistay qaabkaa intuu qaabkaa u fadhiistay ayuu anas ku yidhi ii keen kolayo deetana kolay buu keenay kolayadii buu ku miisayaa markuu miiso ee uu buuxiyo ayuu dhaa qaad ree hebel u soo haddana miisa qaad ree hebelugee nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo gaajo darani hayso muu horta ku bilaabin oo muu ka hirqano muu ka kaaftoomin kadibna muu qaybinine horta wuu qaybiye markuu dhammeeyey intii yarada hadhay ayuu nabigu si degdega u cunay wuxuu leeyahy anas waxaan ka arkayay qaabku nebigu u cunayo gaajo daran ina hayso marka gaajada waxay ka fasirteen qaabkuu cunayo xadiisku wuxuu ku sii daray wa kaana yuqaamu salaa riwaayo kale waxay leedahay salaadi may jirine wa kaana yaquumu lixaajatihi danna uu ku degdegayey gaajana way haysay hawlla ku degdegayey deetna si degdeguu nabigu qaatay calayhi salaatu wasalaam marka qofka bani aadamkaahi fii bacdi alxaalaad markuu gaajoodo hadday naftu ka xoog badato uu laba saddex jeer afar jeer saa u qaato ceebaal maaha waayo dareenkii bini iyo naftii ayaa hamuun qabtaa intaa waxa dheer nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxa uu yidhi ina shaydaana yaxduru axadakum cinda kulli shayin min shanih waa niman yahaw shaydaanku midkiin waa usoo xaadiraya dantiisoo dhan xataa yaxdura cinda tacaami xataa markay cunto gaadho cuntadana wuu imanaya faidaa saqadat axadukum minhu luqmatun falyumid canha alada walyakulha walaa yadacha lishaytaan shaydaanku shaquu idinka dhiganaya noloshaadoo dhan buu soo xaadiraya waxa uu soo xaadiraya cuntadii hadday xabadi kaa dhacdo inta laga tiro wixii gaadhay ee xumaan ah hal la cuno oo yaan shayddaanka looga tegin timir baa kaa dhacday ka tir wax alla wixii ku dhacay ka hagaaji maydh haddaad doonto kadibna cun shayddaanka uga tegin wuu kugu quwaysanayaa intuu kaa tuuro kaa dalfiyo ayuu dhowr midh kaa duulayaan dhowrkiina waad uga tegaysaa halkaaba garaan buu ka qaadanaya biil baa uga qoranoo waa kaa kaa dabaqadeeyey markaasi aanu kaaga dabaqadayn ila ninka col baa tiine hee cunaqabatayn dhaqaale cunaqabatayn qado iyo tucasho iyo tuquraaceed ku soo rog waayo qofka muuminkaahi saasuu sameeya cadowgiisa wuu daciifiyaa cadow weyda oo laf iyo saanisa saarana ayuu ka tagaa baynama ka kale uu dee ilan digri ma hayee uu la cuni oo la cabi oo la seexan oo la geli oo guriga la hoyan deetana waa dhogoraysanayaayo wuu kala baxayaa hadhow shaydaan bay dufsaday muxuu ku dufsaday adaa xoojiye nibaad quudinaysay sii hay-adaha oo kugu daba noolaa hadhow inuu ku dufsaday inuu ku legdo labadaba gar buu leeyay marka xadiiskaasina wuxuu leeyahy yaa shaydaan looga tegin iminkana waxaan ku arkay dhallaanka xaafadaha jooga waxaan ku arkay laa yubaaluun damba kama laha lamana barin cunada waa la cuni wixii gacantu qaado wixii gacantu saydhan halkaasaa lagaga tegi wax bileedhkaa lagaga tegi waxna banaanka lagaga tegi inna waa la cuni waxaasina sax maaha diinna maaha sharcina maaha waayo marka horeba in loo badiya maaha waan gaari doonnaa weli nebiga calayhi salaatu wasalaam maa'iidadiisiiy wuxuu ka cunayey hambo lagama soo qaadin waayo marka horeba looguma talagelayo hambo looguma talagelayo qof walba wixiisaa la siinayaa dumarka waxoodii waa loo riday nebigana in ku filan baa loo ridayaa isna waa dhammaynaya o cidi kama dambayso marka halkaa markaynu marayno iyo dhaqankeennu gaar ahaan dhaqankii miyigu waa iska horyimi dhaqankeenni miyigu wuxuu ahaa in dumarku soo dhaafiyaan oo ragga loo keeno ragguna intay waxoogay ka cunaan kadibna ay u daayaan hadhow ay cunaan baryihii la qaxay siddeetamaadkii dhallinyartii oo axaadiistan loo akhriyey odhaha laga sunneeyo iyo dumarkoo dhaqankoodii caadiga ha ah wata oo wixiiba soo dhiibay ayaa isku dhacay deet waa laga suneeye waa laga suneeye dumarkiiba khalaas meesha waa ku gaajoodeen dib bay noqotay in loogu xadiiso dhallinyartii la ydhaho balukaadiya dhaqanku weli dumarku way soo dhaafiyeene hee barhkoodii ha looga tago haddayba dhacdo cunto badan in lagu keeno shareecadu waxay ku leedahay koona ka cun koona ka cun hawada taabanin markaad koona ka cunto intii kale waa fayowday laba qof saddex qof intii doontaa kaa daba karta laakiin haddaad saa ugu wareegto ee waxna kamaad cunin oo in yar baad ka cuntay wixiina waad farafaraysay cid damboo kaaga dambaynaysaana ma jirto marka in la ilaaliya waa daruuri oo aad iyo aad loo dhowro gaar ahaan waxa dhacayana layska ilaaliyo lana hagaajiyo waxaynu soo marnoo kale itikaaga in la diiday itikaaga itikaaga waxa ka sii daran al inbitaax adoo beerka dhulka ku haya muslim wuxuu warinayaa naha nabiyu sal allahu aleh wasalam an yakula rajulu munbatixa qofkii isagoo beerka dhulka ku haya inuu wax cuno waa nahyi waayo dee itikaagii baaba la diidey nin beerka dhulka waxa weyaan waa caafimaad darrata ugu weyn weeye baabu ma jaa fi sifati khubsi rasuuli llahi sala allahu aleh halkan waxaanu ka gelaynaa khubustii nabiga caleyhi salaatu wasalaam khubus waa wax alla wixii daqiiq heed iyo qamadiya inta la daqiijiyo la daqiijiyo la walaaqo kadibna la dubo ama si laxooxeed u dub ama si rootiga iyo furinka u dub khubs baa laisku idhaahdaa magaca guud muxuu noqonayaa khubs inagu laakiin labayn ka kala dhignay roodhiduna waa nooc hee laxooxduna waa nooc laxooxda waa sii kala abtirsato mid soomaaliyeed iyo mid xabashiyeed ha noqoto mooyida mid carbeed miyay jirtaa waay almuhim wixii noocaa loo dubo ayaa khubs la odhanayaa ee nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex nooc buu cuni jiray in khubusta wax ku cuno hiliboo kale iyo in wax ku qaadqaato iyo in iyada lafteeda la qooyo sida innaguoo qoysanno inta wax lagu daro la qooyo iyo iyadoo qalalan in saliid lagu qaato ama khal lagu qaato iyadana waa ku cunayey intaba nebigu waa ku cunay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sideed xadiis buu ku keenayaa qaala xadaana maxamed bn muhana wa waxa yidhahdeen labadaa sheekh ana muxamed ibnu jacfarin ana shucba can abi isxaaqi asabiici qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay cabdiraxmaan ibni yasiidin yuxadiisu isagoo xadiisaya can ilswad ibni yasiid anakhaci can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi maa shabica ma dhergin aalu muxammadin sala allahu caleyh wasalam ree muxamed ma dhergin min khubsi shaciiri heedda khubsteedii kamuu dhergin yowmayni laba maalmeed oo mutataabicayni isku xiga xataa qubida rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam ilaa nebi maxamed la oobsaday adduunyo iyo cunto badan iyo tallaagad buuxda iyo anwaac iyo alaaba iyo noocyo noocyo hadday sharaf tahay ama ay karaamo tahay yaa loo badin laaba idinla tahay nebi maxamed baa loo badin laha oo hortiisa la dhigi laha maa laa caynu ra'ad walaa udunu samicad ilahay waa karaa inuu jannadaba uga keeno biilkiisa gelinka horena uga keeno gelinka dambena uga keeno laakiin maxaa layna baraya adduunyada inaanay waxbaba ahayn law kaanat dunya tusaawi cinda allahi janaaxa bacuuda maa akala minha kairmaa shariba minha kaafirun minha sharbata ma markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qoyskiisu may ka dhergin khubsi shaciir weliba ogaada shaciirtu xilliga iyo heedu waxay ahayd roodhida la cuno iyo laxooxda la cuno nooca ugu hooseeya ahayd xilligaa oo waxaa ka fiicnayd khubsulburri iyo tan kale xindada iyo noocyaasa ka fiicnaa laba maalmoodoo isku xiga ma ka dhargin nebigu caleyh salaatu wasalaam laba maalmoodoo kala go'an oo maalin u dhexeeya ama laba udhexeya ama saddex udhexeeyaan waa dhergay laakiin laba isku xiga ma dhicin bay tiri caaisha radi allahu canha waana xogogaal way nafiday marka halka waxaa laga garanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaladii uu ku jiray iyo suhdigii iyo adduunye nacaybkii iyo siduu aakhira u diyaarka ahaa ayaa halka laga garanaya aalu nabiy hadii la yidhaana waa ehelkiisa waxaa soo gelaya xaaskii ubadkii hadday ubad jiraan iyo dadkii shaqaalaha intaba aal baa laisku idhaa aalu fulaan qaala xadaana cabaas bn muxamed iduuri qaala xadaana yaxya bn abi bukayr qaala xadaana xariis ibni cusmaan xariis nimanka xadiiska wariya jariirkaa ku badan laakiin xariisku kuma badna oo xaad lagu bilaabo ra'na lagu xigsiiyo can sulaym bni caamirin qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay ama umaamat albaahiliyi baan maqlay oo yaquulu leh maa kaana yafdulu ma ka soo hadhi jirin can ahli beyti rasuulillaahi sala allahu aleh wasalam guriga rasuulka ehelkiisa kama soo hadhi jirin khubsu shaciiri shaciirta khubuskeeda heedda khubusteedu nebiga kama soo hadhi jirin cuntadiis macnaheedu waxa weeye cunto ku filan oo iyaga kafaysa maba heli jirin ilaa hadday cuntadu ku kafayso baaqi aad ka dharito kolaba ka tegaysaa marka cunto ka yar oo aan kafaynayn ayay heli jireen weeye maa kaana yafdulu ma hambayn jirin can ahli beyti rasuuli lahi sal salam may soo hambayn jirin khubsu shaciri marka waxay u hambeyn waayeen labay noqonaysaa in marka horeba qofka baahidiisa lagu qiyaaso iyo in waxa meesha yaalaaba aanay badnaynoo sifsif ay tahay oo yar tahayoo in yar lagu keenay deetana intaa yar aad afka ku dhufanayso kadibna howlaha kale aad qabsanayso macnaha dambe ayaa xoog badan cunto badan oo la kala doordoorto oo badhna la reebto badhna la cuno may oolin meesha intaa yare nafta lagu xejinayo ayuunbaa meesha taallay xadiiskaasina waa xadiis saxiixa qaala xadaana cabdulahi bnu mucaawiyat aljumaxi qala xadaana haabit bnu yaziidin can hilaal bnu khabaab can cikrima can ibni cabaasin radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi kaana rasuul lahi sal ly slam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yabiitu mid hoyda allayaaliya habeenno ayuu hoyanayay almutataabicata isku xigxiga taawiyan isagoo bog laalan taawiyan isagoo gaajaysan oo bogu gotay waaye dee ragga qaar daacdaacayaan ama kooka ka dabageynayaan oo bahashi budlinayaan muxuu kala doonaya hadduu budlinayo ka dabageynayo nebigu waa bog laallaa bogiyo beerkaa isku dhegay daawiyan min atawa baa laga keenay wahuwa aljuuc waa gaajaysan yihi daawiyan gaajaysan huwa isaga iyo wa ahluhu ehelkiisa laa yajiduuna ma hayaan cashaa'an casho ma haystaan ee casho waa bifatxi alcayn wa tamdiid alhamsa cashaa la mado wax alla wixii duhur ka dambeeya wixii la cuno duhurka haddii la dhaafo duhurba haddii la dhaafo wixii la cuno cashaa baa casariyaha ka u taqaana iyo maqhribka kala cuno iyo cishaa'iyaha iyo waxaasoo dhan maxaa la odhanayaa cashaa wa kaana wuxuu ahaa akara khubsihim roodhidooda iyo laxooxdooda ugu badanna khubsu shaciiri heedata laga sameeyo ayay ahayd waanaan arki doonnaa laba nooc baa loo samayn jiray xadiiska dambe inoogu iman doontaa wuxuu xoojinayaa cabdullahi bnu cabaas nebigu habeenne isku xigxiga ma laba ma saddexba ma shanba ma tobanba habeenna dhanoo isku xiga ayaa nebiga iyo ehelkiisu ay ku seexanayeen casho la'aan iyagoo boglaalan mar maaha laba maaha saddex maaha waxaad ku garan karaysaa xadiiska caankaa ah ee ninku martiyey ee gurigiisa la tegey wax laga soo waayay gurigii kale la tegey kii kale kii kale kii kale guryaha nebiga wax laga soo waayay wax qof kafeeye qof hadhow bidhi marti gelinaya waa kii ninkaa saarigaa kaxeeyey isaguna sida cajiibkaa sameeyey markaa nololuu nabigu ka laalaabtay ayay ahayd caaisha waxay leeday rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa'iidadiisa iyo xeedhadiisa jab laxooxa ama jab roodhiya lagama dulqaadin macnaa xadiiskii horunbay macnaynaysaa ahaa wax ka hamba ah oo ka dheeraada oo meesha soo hadhi jiray haba yaraatee jiro caaisha waxay ku dartay xadiis kale oo mucjiso cajiib ah, waxay tidhi nebigu waa geeriyooday walaysa cindii shayun ya'kuluhu duu kabidin ilaa shadra shaciirin fii raffin maalintuu nebigu geeriyoonayay qof wax beerkiisu qoyayey oo nafla wuxuu cuno waxaan hayay shadru shaciirin shadru shaciir waxa weeye waa laba laba mud mudka iyo mudka waa laba dhegle qiyaasti oo fii raffin meel yar igu jira baashii lo odhan jirayin xeedhada ku jira xeedho faakaltu waan ka cunay halkaas waan ka cunaye faakaltu xataa taala calaya caaisha waxay leedahay waan ka soo guraawuun waan ridqadaa waan la xooxaystaa haddana waa labadii dheglay ee nebigu kaga dhintay xataa taala calaya ilaa igu dheeraatoon ka caajisay mudda iska biirshanaysay fakiltu waan miisay fafaniya maalintaan miiseen galaamay ayay ka dhammaatay biil yar bay ahaydoo rabaaniye ina iska miista may ahayn way iska cuni nolosheedaba way guran lahayd laakiin markii ay galaamaysay miistay ayay ka dhammaatay khalaas keligoodna maaha saxaabo badani caynkaasay ahaayeen waxa alla wixii nebiga meel yaruu kuugu liqaamiyo ha iska tirinin hana iska galaamin iska wada uun waa ilaahay amarkii waana mucjise ilaahay waana awood ilaahay qaabkaasuu nebigu ku noolaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiikaasina waa xadii saxiixa qaala xadaana cabdulahi bn cabdiramaani qaala ana cubaydilahi bn cabdilmajid alxanafi qaala ana cabdiraxmaan wahuwa ibn cabdilahi bnu dinaar qaala ana abu xaasim salamata ibnu dinaar baa laydhaa ninkaasoo adeer u yahay can sahl ibni sacdin annahu qiila lahu waxaa lagu yidhi akala waa cunay akala waxaa la gooyey adaat istifhaamkii aakala miyuu cunay rasuululahi sal allahu aleh wasalam miyuu cunay annaqiya shaciirta saafiga ah ee jebiska ah miyuu cunay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni alxuwaara ta xuwaaraha laydhaa miyuu cunay fa qaala sahal wuxuu yidhi waa sahl ibnu sacdi saacidi maa ra'aa muu arag rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam annaqiya naqiga mabuu arag xataa laqiya allaha casa wajal ilaa ilaahay uu la kulmo geeriyooday fa qiila lahu waxaa lagu yidhi hal kaanat lakum miyaydun lahaydeen manaakhilu shaandhooyin miyaa lahaydeen manaakhil waa jamcu munkhula waa shaandhada wax lagu shaandheeyo calaa cahdi rasuli lah sal slam qaala wuxuu uhi maa kaanat lana manaakhil maanaan lahayn shaandhooyin faqiila lahu waxaa lagu yidhi kayfa kuntum sideebaa haddaa u ahaydeen tasnacuuna qaar ku sameeya bishaciiri heedda heedda mayadoo isheedii iyo galkeediiba wata ayaa laxoog ka dhiganayseen qaala wuxuu uhi kunnaa nanfaqu waan afuufi jirnay fayatiiru minhu waxaa ka duuli jiray maa taara wixii duula uma nacjinu markaasaanu dabeetn cajiibi jirnay sidaasaanu dabeetna samayn jirnay meesha waxaa iska hor yimi laba lod laba jiil jiilkii nebiga la noola calayhi salaatu wasalaam ee duruufta adag ku noola iyo jiilkii dambe kacaamay ee taabiciinta ahaa oo dowladdii islaamka dhulka qabsatay noloshiioo saddex jeer isbedeshay iyadoo la nimcaystay dalabyo kala duwan oo la helay ayay la kulmeen deetana su'aal bay weydiiyeen nebigu muu cunay annaqiya annaqiya waxa weeye waa mid la jebiyey heed inta la tumay ishii iyo baalkii laga tuuray kadibna la haadiyey oo saafiyo dhuuxa ah miyuu cunay marka waxa jira la idhaha annaqiya iyo annafiya annafiya waa maxay waa wixii laga daadiyey heedda oo maxay ah isha iyo baalka isha iyo baalka qolooyinka aan soo gaarin iyadoo wax la haadinayo oo daaxunaduun qururucdaa haysa soo gaadhay isha iyo baalka toona in loo macneeyay doonayaan soo maa soo garanaysaan yaa ragga sii yarar baan weydiinayaa isha ma garanaysaan yaa ma jirto yaa cabdiraxmaan garanaysaa waa maxay odayaashu waa garanaya dhalinyartan doonaya fadal waaye haadintun buu gartay laakiin isha garan maayo shayga yare iniintii halka yaree uu ka soo unkamay wuxuu ku leeyahay wax laftimireedda afkeedo kale ah waa siirku halkuu ka bilowday weeye iyo galkii baalkuna waa galkii labadii waa laga tuuraya markaa may jiri jirin xilligaa maxay samayn jireen inta ama lagu ridqo labadii sallaxsaa lagu idhaahdo ama lagu tumo maaratayn baashii mooyihii lagu tumo ayay si caadiya u hufi jireen haadintii hufiyo haadintii dumarkeenu samayn jireen oo intay sidaa u tuuraan bay afhuufi jireen ama hadday dabeyle dhacayso xagga dabaysha intu ka jeestaan ayaa dabeetana masafta saa loogu haadinaya waxa soo hadhaya intii saafiga ahayd laakiin xilligan dambe taabiciinta waxay yeesheen bahalo shaandhooyina oo inta saa loo geliyo qaybtaana agga u tuuraysa qaybtan agga u tuuraysa dabeetana weliba alxuwaara waa maxay waata laba jeer saddex jeer lagu celiyo laba jeer baa la tumaya markaasaa kolba wixii ku hadhay laga tuuraya bahal cad oo dixiin oo qurux badan ayaa ay cunayeen dabeetna waxa yidhaha alxuwaara taa la caddeeyey miyuu nebigu cunay alayhi salaatu wasalaam sahal wuxuu yidhi maa ra'aa rasuul lahi sal ly slam xataa laqiya iska daa inuu cuno eh maa ra'a naqiya saafiga ama bu aragaa sheegaysaan deete waxaa kudhaha hal kaanad lakum manaakhil oo miyaa lahaydeen shaandhooyin wax ku shaandhaysataan maa kaanad lanaa manaakhil mee mabaanaan lahayn buuhi way oo see odhan jirteen shaciirta maseedaa u liqliqi jirteen maya kunaa nanfaqu waanaan fuufi jirnay fayatiiru minhu waxaa duulaya maa daara wixii fudud ee wixii fudud baa duulaya wixii culusina wuu hadhaya ee loo golleeyey uma nacjinu markaasaan cajiimaynaa kadibna waa la qala xadana maxamed bn bashaari qala xadana mucaad ibnu hishaami qaala hani abi hishaam can yunus ibni cubayd can qataada ibni dacamat asaduusi can anas malik radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi maa akala ma cunin nabiyullaahi nebiga ilaahay kuma cunin calaa khiwaanin cunto kuma dul cunin cunto ayaa u bixiseen waa miis cunto khiwaan weliba markuu miisku maran yahay eana dul saarnayn ayaa khiwaan waa la kasraynaya walaa fi sukuruja sukurujana nabiga kuma cunin sukuruja calayd maaha waa luqadda farisiyiinta weeye asukuruja waa mucaraba luqadba waan u waayey anugu maantao dhan baan ka fikirayey waan u waayey waa weel yar oo lagu soo qaato waxyaalaha dhandhanaanka iyo macmacaanka iyo kulkulaylka lagu soo qaato inmn lena seear ya mise jabcad buu noqonaya ya kuleelisa miya kuleelisa odhan waa weel yaroo macmacaanka iyo dhandhanaanka lagu soo guraya innaga qudhaynu reenmiyi ba iskanay malaha waa waxaa yaru waa seesar aan idhaahno kuwaasaa lagu soo guraya waa seesaray noqonaysaa sukurruja waa seesar yaroo midna dhanaan ku jiro midna macaan ku jiro midna kulayl iyo qajiyax ku jiraan muu ku cunin nebigu calayh salaatu wasalaam walaa khubisa lahu looma khubsin muraqaqun shay la jabiyey oo la tumay oo la haadiyey nebiga loogama dhigin khubus qaala wuxuu ihi faqultu liqataada baan ku idhi facalaa ma kaana yaakuluun facalaa maada waa la soo gaabiyey alifkii iyo daalkiiba waa la tuuray facalaama maxaybay kaanuu ahaayeen yaakuluuna qaar ku dul cunaa qaala wuxuu idhi calaa haadihi sufar sufarkaasay ku dulcuni jireen sufarku waxa weeye shamaca shamac bay ku dulcuni jireen qaala maxamed bashaar wuxuu uhi yunus hada aladii rawaa can kataada huwa yunus liskaaf yunus cubayd maaha anaa idhi yunus cubayd laakiin waa yunus filiskaaf halkan waxaa laga hadlayaa hadaynu soo marnay cunnadii waxyaalaha cuntada loo adeegsado alkhiwaan waa miiska miis cunto nebigu ma lahayn calayhi salaatu wasalaam mis cuntooo intuu kursi kusoo fadhiisto uu ku cunteeyo walaa fii sukuruja baashaa yaree seesarradaa yaree macmacaanka iyo waxaana ma waayo taa waxaa isticmaala qof cuntadiis cunsiinaya bahasha isku boobaya oo mid dhanaana mid macaana mid kulayla ayaa isticmaala oo bahasha xiisaynaya laakiin nebigu wuxuu noolaan jiray in yaroo ku quwaysto oo ku cibaadaysto ayuunbuu uga baahnaa khubus muraqaqana xadiiskii hore aynoo sheegay khubus la jilciyey oo ishiiyo baalka laga tuuray muu cunin waa laynoo sheegay haddaa muxuu wax ku cuni jiray sufar buu ku cuni jiray bilmunaasaba carabtu weli siibay sufra u yidhahdaan sufra sufra waa shamac inagu shamacun baynu idhahnaa soo ma waxaan cuntada loo dhigo yaa waa sufra laydhaa wuxuu leeyahay ibnulcarabi in miis wax lagu cunaa waa shuqulkii mutrafiinta dadka maaragtay nolosha ka daba dhacay amaba iska raaxaysanaya ayaa iska leh dhulka in lagu cuno boodhkeedana waxa weeyaan waa shuqlul acaajim buu odhanaya nimanka acaajimta ah waayo arlada waxaa kharimaya dee shayga kaa dhacaaba boodhkiibu ku dhacaya uu xumaanaya dabeetana meel dhexaa shareecadu joojisayoo waxaa loo sameeyey mara yar amaba shamac ama harag lagu dul cuno oo wixii ka daatana la qaato xasanulbasri wuxuu yidhi isaguna al alaklu cala alkhiwaani ficlu lmuluuk miisaanta in wax lagu cunaa waa shuqulkii boqorada mindiil iyo mare in la dhigtaana waa ficlulcajam sufradda in lagu cunaana waa tii carabta oo waana see sunnaha ah laakiin markaan leenahy nebigu muu isticmaalin wuu ka saahiday ee maaha xaaraan maaha wax la diidayna maaha waayo anas maalik qataadahan warinaya qataada xadiiska inoo warinaya sheekhiisan uu ka warinaya anas wuxuu waxaan u soo geli jirnay xilliga cuntada dabeetna waan la cuntayn jirnay markaan cuntada la cunnana xadiisku noo marin jire labadiisugu dari jiray marka wuxuu idhi kunaa na'tii anas wa khabaasuhu qaa'imun wa khiwaanuhu mawduuc waxaannu soo geli jirnay anas maalik iyadoo khiwaankiisii miiskii la diyaariyey oo la dhigay wa khabaasuhu ninkii kuuga ahaana qaa'imun uu taagan yahay oo badhna keenay badhkii kalena uu soo wado waayo noloshu markii dambe way fiicnaatay saxaabadii iyo taabiciintii iyo dee noloshoodu ilaa waxay lahaayeen kuug gaara oo u shaqaynaya nolol way soo mareen adag xaalad way soo mareen xagga dambe ka qaboowaata waxaa kuugu daranuun xagga hore inay ka qabowaato oo aakhirka ay hee kugu kululaato waxaa la qaatay inay <laughs> haddaad mid soo marayso inay xagga hore kuleelku ka horeeyo waayahay marka wax diidaya ma jiraan xaafado hadday miis ka samaystaan oo lagu cunteeyo waa sax weeye laakiin sunnadu waa in sufro dhulka la dhigto yar inta la dhigto jilibka la layska laabto ninkaan jilbuu xanuunay deetana bismillah u yidhaahdo saasaa wanaagsan haddii marmar miiska la tagana ceeb maaha laakiin waxa ugu daranuun miis la qabso beri waa waxaan ugu dhacday meel baanu tagnay hawda oo cuntaa la soo dhigay ninunbaa wareega uun waar waa sidee wallaahi tobaneeye sano he miis mooyaan dhul waxba kuma cunin xataa u kadoo labsan kari waaye iska wareeg baan ku diyaaradda dee le joojin mayse marka inaanad ilaabin xataa weliba waxa la yaab leh ninka markaan taariikhdiisa eegay dadkii nolosha adag soo koray buu marka inaad ilowdaba ood kadoolowsanba kari weydo oo lugta ku fadhiisan weydo nusqaan bay ku tahay marka inaad marmarna iskaga cunto marmarna iska fadhiisato dhulkaaga wax diidaya ah ma jiraan qaala xadaana muxamed bnu bashaarin qaala xadaana maxamed bnu hishaam qaala xadaanii abi an yunus an qataada can anas maalik radi allahu canhu qaala waxau yihi waxaan ku celiyay hore cafwan ralle hada qaala xadaana axmed bnu anicin qaala sana cabaad ibnu cabaadin almuhallibi can mujaalid ibni saciid can shacbi wa caamir ibni shuraaxiil ashacbi can masruuq ibn alajdac horeynu soo marnay qaala wuxuu yihi dakhaltu waan galay calaa caaishata caaisha ayaan u soo galay fadacat lii waxay iigu yeedhay bidacaamin cunto wa qaalad waxay tidhi maa ashbacu ma dhergo min dacaamin cunto kama dhargo oo fa ashaa'u ma doono an abkiya inaan ooyo ilaa bakaytu waan ooyaa qaala waxaan qultu lima ay lima tabki maxaad u ooyi qaalat waxay tidhi adkuru waxaan xasuusanayaa alxaala xaaladii allatii xaaladii faaraqa calayha rasuululahi sal l slam rasuulku kaga tegey addunya adduunyada ayaan xasuusanaya wawallaahi baan ku dhaartee maa shabica ma dhergin min khubsin laxoox kama dhergin walaa hilibkama dhergin maratayni fi yowmin waaxid maalin keliya laba jeer nebigu maba dhergin ama khubus ha noqoto ama hilib ha noqoto ama wax kale ha noqoto laba maalin keliya laba jeer inuu dhergay ma soo marin bay tidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiika mujaal ibnu saciid ba ku jira in la ydhaa oo daciif ah laakiin riwaayad kale ayuu leeyahay oo lagu xoojinayo oo qaarkoodna saxiixa ay ku soo arooreen deetana yartaqi ila alxasan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi hore ayaa loo warayso waa inagii sheegnay waxaa lagu yidhi ma boqor baad noqonaysaa wax walba haysta mise waxaad noqonaysaa addoon ilaahay oo marra gaajooda marna dherga deete wuxuu yidhi ajuucu maratan fa asbir wa ashbacu marratan fa ashkur taasaan doortay maraan gaajoodo oo aan sabro marna aan dhergo oo aan shukriyo deetana aan noqdo mutaradidan bayna alcibaadatayn cibaadat shukri wa cibaadat sabri inagii hore usoo marnay qaniyun shaakir iyo faqiirun saabir labadaba nebigu waa soo maray labadii fadliba waa isku qaatay masruuq wuxuu ahaa ardaydii caaisha oo caaisha arday buu ahaa cabdullahi bn mascuudna arday buu ahaa anas iyo cali bn abi taalib iyo ibn cabaas iyo saxaabada yaryaroo dhan wuxuu ahaa arday bixiyey isagoo sideed yar ayaa muddo dambaa la helay taabicigaa weyn wuxuu leeya caaishaan u soo galay caaisha waxay u dhigi jirtay waxaa u xidhnaa xijaab xijaab baa u xidhnaa baalkan la ydhaahdo sitaarad bay inagu odhan jir daah baa u xidhnaa ardaydu halkaasay ka fadhiyaan dibadda iyaduna halkan ay uga dhigaysaa xadiiska u marinaysa laba unbaa u geli jiray laba ayuunbaa iyagu dusi jirayoo iska ag jiray waa labaday midda labadaba waxay u tahay midna habaryar midna edo curwata ibnu subayr walaasheed baa dhashay asmaa iyagu ma bana halkan ma fadhiisanaya ardayde e gundhada isku tuurayaan iyagu waa uga dhawaanayaan midna waa qasim ibnu maxamed ibn abubakar asidiiq qaasim ibnu maxamedna waa eddadii walaalkeed ayaa dhalay marka labadaasi iyagu may baahnayn sitaarad inta kale bannaankay fadhiyaan iyagoo bannaanka fadhiya ayaa tiri inamada u keenay cunto waa loo keenay halkaasay uga xase waxay leedahay haddaaban dhergaba waxay ugu soo dhacdaa noloshii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waan ilmeeyaa waan ooyaa waayo dhergu hadduu qiima leeyi nebi alla la dhergin la cumar ibnu khadaabo kalna waxaabuu aaminsanaa haddaabaad adduunyada ku dheragto isagoo qowl gaar uu qabo cajiiba oo saxaabadu kaga duwanaa wuxuu aaminsanaa wax allo wixii aad adduunyada ku cunto eed raaxaysato ee aad nimcaysato way kaa goantay waa ajarkaagii waa hee marka wuxuu akhrii jiray aayaddan wyowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunya wastamtactum biha laakiin fuqahada saxaabadu ku diidi jireen waxay odhan jireen cumaroo maya waxaanu cunno haddaan alxamdulilah nidhaa midhna laga goyn maaye ajar baaba ayaabaan halkaa ka helaynaa qowlkoodana xoog badan haddaad nimcadani xagga ilaahay kaa soo gashay oo sax kugu soo gashay hadhowna alxamdulilah tiraa ilahay u qirto ajar baaba ku kordhaye inaad wax kaaga dhacaan habeen xalay tegeen qodobkan ah wallaahi maa shabica min khubsin walaa laxmin ha u qaadanin hilib iyo laxoox wada socda laba jeer nebigu kama dhargin hayhaata taasi mabay jirinba laba cunto isku nooca ama kala nooca laba jeer mabuu dhargin wey hadduu mar dhargo mar labaad ma helayn saddex uu dhargan hadalkeeda iska daa saddex aynu ka dhigannay sunno way dhaaftee waajibka cayniga ah xataa kifaayi maaha waxaa ka wanaagsan in la yareeyo oo waxyaalaha naftu aanay la qabsanin baa wanaagsan qaala xadaana maxmuud ibnu haylaan qaala sana abu daawuud qaala xadaana shucba can abi isxaaq asabiici qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay cabdiraxmaan ibnu yasiidin yuxadiisu isagoo ka xadiisaya can ilaswad ibnu yasiid can caaishata qaalad waxay tidhi maa shabica ma dhargin sala allah rasuulu llahi sal l slam min khubsi shaciirta heedda khubusteeda kamuu dhargin yowmayni laba maalmood mutataabicayni oo istaba socda xataa qubida ilaa uu geeriyooday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam laba maalmoodee isku xiga ta ugu liidata shaciirkaa ugu liidata baynu idhi kamuu dhergin laba maalmood isku xiga markii hore maxaa layna maalin laba jeer muu dhergin haddana maxaa lagu leeyahy laba maalmoodee isku xigana ma wada dhergin xadiikaasina waa xadiis saxiixa qala xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan qala xadaana cabdulahi bn camrin abu macmar qala xadaana cabdulwaris can saciid bn abi caruuba can qataada can anasin qaala waxau yidhi maa akala ma cunin rasuulu llahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay kuma cunin calaa khiwaanin miis cunto kumuu dul cunin weliba khiwaan waxaa la ydhaahdaa markuu bannaan yahay in waxba la saarin ayaa khiwaan la ydhaha walaa akala ma cunin khubsan laxoox ma cunin muraqaqan la jilciyey muraqaq la jilciyey oo laga too lahaadiyey oo la hufay muu cunin xataa maata ilaa uu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka axaadiistaasoo dhani waxayna baraysaa azuhdu fi dunya adduunyada laga saahido baasha iyo badinteeda iyo cuntada ku celcelinteeduna cudurro iyo xanuunnay noqotay marka in la barto ataqalul min addunya waa wax wanaagsan iyadoon la xarimayn iyadoon la xarimayn qofka lagu ceebsanayn qofka lagu colaadinayn oo dee qofkuu yahay ilaahay nimcadiisuu cunaya qul man xarama ziinat allahi alatii ahraja licibaadih watayibaati min alrisq lama diidaya laakiin hadduu qofku go'aan qaato oo idhahdo anuu qaabkaasaan u noolaanaya waliba qaabkii nebigu u noolaa waa qaab aad iyo aadoo cajiibah waxaanu gaari doonaa idaamka uu nabigu ku darayey iyo wixii ka dambeeyey